gebigebi dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal kulwacan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib baaben axad ay soo gelayso taariikh waxay ku aasteesan tahay afarta bisha koiy tobanaad labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa kamid noqon doona gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hiirshabelle ayaa codsaday in si deg dega ah cadaalada loo horkeenay ciidankii maanta isku dayay inay qaarijaan islamarkaana weerarka ku qaaday kolonyo uu la socday oo doonaya inay ka amabaxaan garoonka diyaaradaha jowhar sidoo kale qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona sheekh xasan diiri oo maalmo ka hor lagu dilay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka dowlad goboleedka galmudug dilkiisana waxa uu la xiriiray aana qabil haddaba mid ka mid ah wiilashiisa waxa uu dalbaday in dilka aabihiisa aan loo dhibaateynin dad kale dhiigooda walaalow kheyr allaha ee eh, dadka dhiiga muslimkaana insha alla inaada ku dhiiran ayaan ninkaga digaynaa ha ku dhiiranina yani suaal yani hadallada noocaasa igu batay marka waxaan dadka u xaqiijinayay oon u sheegayay inaana horta fikir noocaasa ah, marna qalbigeyna ku soo dhicin waa sheekh yaxye xasan diirshe oo ah marxuumka wiilkiisa oo inoo waramaya ayaan barnaamijka xog wareysi idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada barnaamijka xog wareysi caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona roobab dabaylo wata ayaa caawa ka da qaybo qeybo ka mida ah gobolada dalka soomaaliya kuwaas oo dhaliyay khasaare isugu jira barakac dadka halkaasi ku sugnaa saameyna u geystay burbur xoogan guryihi ay deganaayeen xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan

ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhlig iyo beenta iyo baraka'a ah iyo barya aadamiga allaha inaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobadla'aanta allaha inaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadab la'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allaha inaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida dabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allaha inaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allaha inaga nabadgesho nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baaba'alayda jinka jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allah inaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allah inoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allah inoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allah inoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allah inoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaabo nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka guriguri ku dumay gacangacan lumiyo geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran aynu ku bilowno barnaamijka xog waraysi qodobkiisa ugu horeeya wafdi maanta uu la socday gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle cabdixakiin luqmaan ayaa la sheegay inay weerareen ciidamo ka tirsan kuwa danab oo ku sugnaa nawaaxii garoonka diyaaradaha magaalada joor gudoomiyaha oo intaasi kadib warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ciidankaasi ay weerareen isaga iyo ciidan la socday oo doonay inay ka ambabaxaan garoonka diyaarada johar ku soo jeeday magaalada muqdisho caasimada soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka ayaa codsaday in cadaalada la marsiiyo dadkii falkaasi ka dambeeyey sidau hadalka u dhigay waxaan ka ambabaxnay magaalada jowhar annagoo wafdi aan hogaaminayo aan ku soconay magaalada muqdisho howl shaqe oo halkaas inagu qabsoomaysay wafdiga oo ka koobnaa xildhibaano Eh, waxaana na gelbinayay ciidankii madaxtooyada ayaa waxaa nagu qabsaday dagaal lama filaan ah oo aanan sugaynin garoonka intaanan gaarin ka hor ciidankii waxay nagu bilaabeen risaas waxayna huwiyeen sabanno waxaanan filaynin ayaa meesha naga qabsaday ciidankii dagaalka meesha ku qabsaday annaga dib u soo samaynay eh, waxaa inaloo sheegay ciidankii in ciidankii danab ee ilaalada ka ahaa garoonka gudihiisa garabna nooga ahaa in ay nala weeraraan cadowga al-shabaab galabta waxaan ka xumahay inay noqotay dhacdadaas dhacda warkutaallo ah oo aad noo xumaysay haddaannahay hirshabeelle anigoo ku hadlaya magaca stateka waxaan ka xunnahay dhacdada maanta nagu dhacday ee naga qabsatay ciidankeenna ciidankii federaalka ee aan rabnay inaan garab ay noogu noqdaan la dagaalanka argagixisada ee maanta annaga na huwiyey risaasta noocyadeeda kala duwan ee xanuun aan kala kulannay waxaa jira dhimasho iyo dhaawac na soo gaaray dhankeenna ciidankiina galbinayey waxaa jira xildhibaanada qaar oo dhaawac soo gaaray inta dhimatay waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacala ha u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha bogsiiyo waxaanna ka sugaynaa dowladda federaalka ah jawaab deg deg ah inay naga siiso waxa maanta naga gaaray ciidankaas ee hugsan ciidankeenna dowladda federaalka ah ee dharkiisa wata ee aan ka sugayna annaga inay garab la noqdaan laakiin maanta si lama filaan inoo ah hoogiyey risaas iyo dagaal oo aanan annaga xisaabta noogu jirin waa mahadsantihiin wabilahi towfiiq gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle cabdixakiin luqmaan ayuu kaasi ahaa guriguri ku dubay gacangacan subtiyo ku sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran xog waraysi aad degeysanaysaan dhowaantan magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa lagu dilay laba ka mid a ah ganacsatada halkaasi ku sugnayd dilkaasi waxa uu la xiriiray aana qabiil mid ka mid ah waxaa lagu magacaabay allah u naxariistay sheekh xasan diirshe mid ka mid a ah wiilashiisa ayaa waxa uu sheegay in uusan marnabo dhiirigelin doonin in loogu aargudo dhiigga aabihiisa qof kale oo muslima dhiiggiisa uu la daadiyo waxa uuna codsaday in cadaalada la horkeeno dadkii falkaasi ka dambeeyey sheekh yaxya xasan diirshe ayaa k n n oga waramay marka hore waxaan u mahadcelinayaa bahda raadiyo kulmiyo maxamed waa mahadsantihiin aabe ah, macaane allah u naxariisto sidaan ognahay nin kheyr badan wanaag badan buu ahay marka saameyntii aabe ah, dhimashadiisii kadib aan aragnay aad bay u fara badan tahay ma garata maxamed mhm. yani waxaan ka faa'iidnay aabe yani dhimashadiisii geeridiisii kadib allah u naxariiste waxa ugu weyn waxa weeye yani aabe maadaamuu ahay nin taqiya ilaahay ka cabsada yani in ilaahay subxaana wa tacaala xataa qofku hadduu dhinto hadduu ilaahay ku xirnaay inuu gadaashiis helayo malaayiin ilaahay usoo saqiray u ducaysaa mhm taas ah, yani waxay nagu dhiiragelinaysaa annakuna inaan noqono dad saalixiin ah oo abba ku dayda si berri annakana bulshadoo dhan noogu ducayso yani ducada bulshadana waxaa lagu helaa waxay tahay in ilaahay horta kowl qofku ku xiran yahay mhm. qofku hadduu ilaahay subxaana watacaala ku xiran yahay ee aabba ilaahay ha u naxariisto run afkiisa waxaan ka hayaa inuu yidhi aabow yaxyo wuxuu ugu yidhi weligey intaan caqli lahay oo qaangaarka ahay anigoo caafimaad qaba guri kumaana dukan yani ahlumasjid buu ahay mhm. salaad haddiiba la gaaro aaba masaajidku aadi jiray yani nin wuxuu ahay qur-aan akhris badan nin wuxuu ahay cibaado badan nin wuxuu ahay salaatuliil badan salaatuliil kama tegi jirin habeenkii saqda dhexe yani waktiga dambe aaba ma jiifi jirin nin wuxuu ahay dukada ilaahay yani barya duca badan qur-aan akhris badan buu aaba ahay marka saamaynta ugu badan waxay noqotay annagu maadaama waktiga aan yaryarayn waxaan ku soo barbaarnay aabbo masaajidka usii socda aabo quraan aan aabo aabbo ummad khayr u sheegaya marka taas baa tasiir waxay nugu yeelatay yani inaysaba nolol kala jirinba qofka muminka <clears throat> yani inuusan nolol ahayn qofku inuu salaada dukado dadka nabadgeliyo ilaahay wuxuu u qora arsaaqda raadsado yani ilaahayna ku xirmo quraan aan akhristo yani nolol taas ka duwan inay jirto annaku yani koodeeri maba ogeynba yani dib markaan weynaanay oo soo weynaana waxaan aragnay yani nolosha nolosha ka duwan inay jirto nolol taa ka duwan marka ilaahay baan uga mahadinay in noloshaas ilahay nagu soo yani abaabiyey marka maxamedow saamayn badan baan ugu yeelatay waayahay waxaa jira qoraal aad soo qortay inaad adiga tahay in kale aad noo xaqiijin doonto waxaad sheegtay in aabbe uusan nagu soo tarbiyeynin inaan dhig muslim daadino xilligaanna diyaar aanan u ahayn arrimahaas inay dhacaan qoraalka horta marka hore adiga miyaa soo qoray maxaa soo ula jeeday horta qoraalka qofka soo qora aniga weeyaan waxaana ula jeeda yani su-aalo badan markii aaba aan allah u naxariisto su-aalo bulshada igaga yimid oo ah yani walaalow kheyr allahani dadka dhiiga muslimkaana insha alla inaada ku dhiiran ayaan idinkaga digayna ha ku dhiiranina yani suaal yani hadalaha noocaasa igu batay marka waxaan dadka u xaqiijinayay oon u sheegayay inaana horta fikir noocaasa ah, marna qalbigayna kusoo dhicin inuu kusoo dhacana ilaah inaan ka magangelayno ayaan u sheegay waayo tarbiyada noocaasa ah, yani in dad la dilo dad la dhaco dad wax la yeelayo aabbaheenna ma samaynin naguma soo tarbiyeen bal wuxuu noo sheegayay qofka muslimka xataa haddaa wax yar oo ama aad gaarsiiso inaa aan ku dambaabayno inuu ilahay noo caroohanaayo taas baaba noo sheegi jira marka mar walba wuxuu noola jiray bilaadan baa tahay sax qof waa isqaba kartaan qof yani hadal waa isdhaafsan kartaan laakiin mar walba waxaad dhaqan ka dhigataan qofkii inaad cafis weydiisataan oo ilahayna u laabataan yani tarbiya noocaasa marka meel awalbana geeyey madaaris ducaadu leedahay kheyr allaha siiyo culummada tabliiqa ah yani aad noo soo tarbiyaayay kana ilaahayna abaal badan uga hayno oo diinkana soo baray kutubta cilmigana soo baray diintiina ilaahay subxaana wa tacaala na fahansiiyey ku dhaqankiisa muslim ahulmuslim qofku inuu yahay muslimka kale yani uu yahay indhihii muslimka kale walaalkiis indhihiisunuu yahay gacmiisa yahay marka qof ma jiro gacan asagii jirkiisa kale wax yeelanaysa ma jirto marka maadaama qofku isagii shaksiyan gacantiisii lugtaiisa waxyeyani dhibaynin saasoo kale qofka muslimka muslim kale inuu dhibo inay cayib tahay inay wax xun tahay ayaan yani kusoo kornay marka bulshada intaasaan u bidhaabinayay inaysan jirin yani tarbiya ka duwa inaysan jirin ayaan u sheegaya marka taas baa u kalifta inaan soo qoro waaya ka hor intaad qoraal soo qorma waxaa jira dad idinku dhiirigelinaya inaad soo aarsataan oo aad aabihiin u arguddaan ma jirto ma jirto Eh, waxaan horta ilaah adaan ka baqo ma jiro qof maana arag yiri qof muslima dhiiggiisa yani dil yani waxaa moodaa bulshadii in waxawaaye fikriyan inay isbedeshay qof walba uu kuleeyahay iska sabra iska sabra oo ninkii sabraa sid hele iska sabra ilaahayna inallah maca saabiriin buu yiri iska sabra yani dad bulshadu waxay kugu dhiirigelinaya sabar ee eh, maana arag qofka yiri waxaa la aarsado waxaa la dilo qofna yiri weli maana arag sidee ayay ugu qanci karaan hadalada aad baahinaysaan maadaama wiilashiis aad tihiin odayaal iyo adeerna aad ogtiin idinka dambeeyaan arrinkan aan baahinay waa fikir iyo go-aan odayaashii nala qabaan oo yani yani arrinkaas waa arrin markii horeba odayaashu afkooda aan ka maqlaynay odayaashu nagu dhiirgelinayeen yani dadka yani ilaa waa sax nabadoonaan leenahay odayaal baan leenahay sax odayaal baan leenahay nabadoonaan leenahay marka waa qodob awal lagu dhiiragelinayeen oo yani in qofka muslimka muslimka walaalkiis yahay uusa aarsi jirin dhiig muslim loo soconin odayaashu arrinkaas waa arrin waxaa waaye aan hore uga maqalnay inagu taageersanaan bal markaan arrintaan aan baahinay waxaa dhacday aan uga faa'iidsaan fursaddaas in odayaashii qaar ka mida nabadoonnada inayna soo waceen aniga shaksiyan bay soo waceen aniga shaksiyan bay soo waceen ka yaxyahaan mhm. oo yani nabadoonkii guud yani waxaan dhihi rabay ee amadoonka waxaan oran karaa yani guud beesha hawiye wiilku dhale yani diiriyo ah, axmed diiriye allahu raxmade amadoonkii guud wiilkiisa hataa wuu isoo wacay asagoo igu dhiiragelinaya yacnii arrinka aan maanta soo qoray inuu yahay arrinkii saxda ahay arrinkii ka turjumayey arrinkii yani ka turjumayey walaaltinimada muslimnimada darisnimada xaq dhowrka muslimka inuu yahay inuu yahay ay ugu dhiirageliyey marka ma aha arin yani odayaasha iyo dadkan ka soo jeedo ay yani ka xun yihiin maaha waa arrin ay ugu dhiirageliyeen waxaan u dirayaa war waxaan walaalayaalow ilaahay ha laga baqo war adduunkaan maalmo weeyaan adduunkaanu qofku xataa hadduu kun sano joogo kii dhinta weeyaan ilaahay buu hortegayaa subxaanau watacaala meesha aanu markaad dhimatana ehel kula gelimaa oo qaraabo kula gelimaa oo qabiil god kula gelimaa qofka godka gelaya waa adiga kaliya qofka ilaahay hor istaagaya adiga wey adiguna ilahay su-aasha ku weydiinaya haddaad ilaahay ka baqdo halkaasna waa ku liibaanay waana ku guulaysanay laakiin haddaad intaa wax ka duwan oo ilaahay ah intaas wax ka duwan haddaad la intaas wax ka duwan haddaad la timaadana ilaahayna subxaana watacaala waa carigelinaysaa tonla wax kuu tari qabiilna wax kuu tari waxaan ugu baaqaya wardhiiga muslimka ay bilaa macnaha loo daadinayo war halla joojiyo xadiis waxaa jiruu nebigu sheegay alai salatu wasalaam uu yidhi ilaahay baa wuxuu leeyahay dadka makhluuqa samada ku nool yani malaa'igta ah iyo dhulka wax saaran dhammaantood haddii u midoobaan inay dhiig muslim daadiyaan haddii u midoobaan ilaahay subxaana wa tacaala ma u aabayeelaya dhammaantood naartu ku wada shubaya malaa'igtoo dhan iyo dadka dhulka ku nooloo dhan ilaahay naartu ku shubaya haddii u midoobaan dhiig muslima ah inay daadiyaan haddaad tidhaahdayd wax ka dil haddaad tala ku darsato dil muslim haddaad hanti ku bixiso haddaad taageerto haddaad ku farxdo intaba waxaad ogaanaysaa caro ilaahay weeyaan marka waxaan uga digayaa in dhiig muslim uusan sahlanayn dhulkoo la waayo kacbadoo la waayo ilaahay agtiisa ayaa yani ka fudud in qof muslima dhiiggiis la daadiyo marka waxaan leeyahay dhiigga muslimku ma sahlana ilaahay caradiisa weeyaane waxaan leeyahay dhiigga muslimka yaa la sahlan xal la joojiyo qof walbo qorayga dhig waxaad u bedelataa kitaab qur'aana iyo tasbiix iyo waxaa u bedelataa iyo acmaal ilaahayna ku xirnaa qofka muslimka walaalkaa kalena walaasho oo garab iyo hil u noqo taasaan leeyahay bulshada haddii gacan lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyey dilka aabo iyo marxuumkii kale cadaaladana la horkeeno sidaan ognahay diinteenu waxay qabtaa eh, saddex sifo kale ah in la toogto oo shareecada islaamka la mariyo la qisaaso iyo in dii la qaato in la cafiyo maadaama wiilashiisu aad tihiin idinku saddexdaasi keebaa qaadanaysaan anagu haddaan nahay reeshi xasan waxaa yani go-aankaas uga dambeynhaynaa tolkaan soo jeedno waa dareemi kartaa qof walba tol iyo wuxuu leeyahay reer baa hoggaamiya marka arinkaasu waxay noo dooraan ayaa markasta ku qancaynaa oo ilaahay subxaana watacaala naga soo jeediyey oo ilaahay qismi qayb noogu daray tol tolkaas xataa aan ilaahay uga mahadinayno inay yihiin tol wanaagsan yani dhibka iyo mashaakilka aad jeclayn inay yihiin baa ilahan uga mahadinaya marka tolkaas wax alla waxay noo soo jeediyaan ee noo dooraan ayaan uga dambeyhaynaa marka arrinkaas ilaahayna subxaana watacaala aabahayna ha u naxariisto kolba wuxuu ahaa nin wanaagsan salaad badan cibaado badan qur-aan aqs badan waxaa ugu farxad badneedna markii liigu soo bishaareeyey ninkii ugu horreeyey aaba soo dul istaagay uu ii sheegay inuu aabahay markuus yani isagoo dhaawaca oo naftu ka socoto asagoo tawxiidsanaanu soo dul istaagay isagoo odhanaya laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah inay naftu ka baxday buu ii sheegay uuna yidhi ilahay hortiisana waa la iga weydiin karaa uu yidhi inay warkaasu been ahayn oo ilaahay hortiisa ayaan ka qiraya inaan arkay oo aan dul imid aabbaha u tooxisanaya marka run ahaantii haddaan fayaxasan nahay arrinkaasu aad baan iskugu bashaareynay qalbiguna ilaahay noogu dejiyey marka ilahayna aabbaha u naxariisto ilahay aabbaha u naxariisto muslimka dhiiggiisana meel kastuu ku daadanayo xal la joojiya allaya war ilahay ha baqo qof walba uu ka tegayaaye war xal la joojiyo war xal la joojiyo aabbahay dhiiggiisu waxaan jeclahay oo aan rajaynaya inuu noqdo dhiig dambo muslima kii u dambeeyo la daaday inuu noqdo dhiig muslim oo dulmi lagu daadiyo kii u dambeeyay inuu noqdaan rajeynaya dadka walaalaha ee qoryahaas ku wata war qoryaha dhiga oo kutubta iyo qur'aanka iyo aakhir u shaqaysiga iyo walaaltinimada usoo laabtaan leeyahay kan waxaan uwa tacsiyeynayaa oo yacni tacsida la qaybsanaya walaalahay oo dhalay adeerkay macaane marna ahay aabahay saaxiibkii saciid tahliil reerkii uu ka tegay iyo familkuu ka tegay dhammaan waxaan leeyahay adinkuna iska sabra qalbigeenana allaha nin qaboojiyo waa sax meel la wada socdo yani aabay yani meel loo wada socday aabbayi iyo adeer isku raacayn oo ilaahay subxana wa tacaala doortay marka waxaan leeyahay qalbigiina allaha qaboojiyo iska sabra waa imtixaan xagga ilahay nooga yimid marka insha allah qadarka ilaahay sidaan ugu qancnay idinkana waa rajeyhaynaa inaad ku qanacsan tihiin oo xukun ilaahay uu yahay wax naga weyn waaye oo wuxuu ilaahay noo soo qoray marka caruurta iyo ilmaha iyo reerka uu ka tegay dhammaan meel walbay joogaan waan u tacsiyeynayaa oo waxaan leeyahay iska sabra inaguna waa sabreena waxaa noo wada ballama inaan wada sabarno haddaa adduunka cadaalad ku weynana amaama allaahi baan yani maxkamad noo ah ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan rajayaha qalbigiina inuu ilaahay dejiya insha allahu tacaala kaas wuxuu ahaa sheekh yaxye xasan diirshe oo ka warramaya geeridaha abiis allah u oo dhowaan lagu dilay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran barnaamijka xog waraysa degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya roob dabeelo wata iyo fatahaad webiyada ay sameeyeen ayaa ka da-ay qeybo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan gobolka bokool iyo hiiraan iyo sidoo kaleetaba guud ahaan gobolka gadow mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland ayaa wafdi u diray gobolka gada si ay usoo qiimeyn xaaladihii u dambeeyay halkaasi ka taagan waxaana wafdigan horkacaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarkii maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland maxamed cismaan jaamac waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyey gudaha degmada doolo mas-uuliyiinta gobolkaasi ujeedka wafdigan ayaa ah siday u qiimeyn lahaayeen waxna looga qaban lahaa dhibaatada ka dhacday gobolka gado oo ay ku dhufteen fatahaado iyo roobab dabaylo wata gudoomiye ku-xigeenka maamulka doolow ayaa mas-uuliyiinta kusoo dhaweeyey degmada waxa uuna ka warbixiyay dhibaatada ka jirta halkaasi isagoo sheegay in xaalado adag ay haystaan shacabka halkaa ku dhaqan dhankiisa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland maxamed cismaan jaamac ayaa madasha ka hadlay waxa uuna faahfaahin ka bixiy ujeedka socdaalkiisa waxuuna sheegay inuu u kuurgalayo xaaladaha ka taagan gobolkaas isagoo sheegay inay jiraan dad badan oo lala-yahay ilaa haddana lagu jiro baadigoobkooda waxauu sidoo kale sheegay in codsiyada iyo cabashada uu gudbin doono madaxda sare ee dowlad goboleedka jubbaland deg degna loogu soo gurman doono shacabka ku dhaqan gobolka gedo gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeena koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waar kalamaanay waxaan maqli jiray waxaad jeceshahay lama helo naftayday allo waxaad ka tagtay haddaad jamatoogeedadaag odanhay wax ku jara jabin mayso gacantuye waranadalaba waxaad ka tagtay ma og tahay jannada udug qofaan jirab u soo marin sahal lama dhex jooje warramaantii waxaa ka tagteen ha daalin jeedaal ha daalin jeedaal indha sooma jidaan war kalamaanay war ma haysaane ra-iisul wasaare xamsan waxaa loo aqoonsaday geesi ka soo baxay dunida carabta hadalkiisiina waxaa lagu fasiray dhammaan luuqadaha adduunka looga hadloo dhan warbaahinta carabtuna aaday u buunbuuniyeen soomaalidana xataa intii mucaaradka ku ahay oo qaar kursigu ku fadhiyo u caraysnaayeen allay lehe rag weeyay dhaheen raashine madaxweyne muuse bixi ra'iisul wasaare xamsa waa iska bareejiyey khudbadu maanta jeediye isagoo xanaaqsanna wuxuu yidhi muuqataamuu yidhi waar waad noo gaftay qudus baa noo muuqatee falastiin waxa lagu hayo ma aqbalayna buu yidhi inkastaannu tabar yarnahay laakiin wuxuu yidhi waannu garab taaganna warwaaqlow ixtiraafkeeda adduunyada ka rabteen ma nacdeen now war ixtiraafka xaq baannu u leenahay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlo warmay sida waxaa la yidhi buntland madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkiiba safar dabada ay aadeen gudoomiyihii baarlamaankana inuu jooga iyo inuu maqan yahay lama kala yaqaan bashiirow weydiiyoon ku simaana waa ii sheegi waayey marka xasan shiree abgaal kursiga inuu iska fadhiista ma yaanan ahayn warba buntland garan maysaaniine sacdiga kama jidho warkalmaalin reer muduga wuxuu ku teliyey muranka siyaasadee buntland suuse soo laaban mar kale madaxweyne deli in madfac lagu dhufto kadibna maydkiisa qaboojiye la geliyo sideedda janawari markii doorashadu inta dhacdo madaxweyne la doortana aas qaran ha loo sameeyuu yidhi waa madaxweyne ka soo taliya puntland wuxuu qaban karana qabtae eh. maxaad ula jeedaa markii layidhina wuxuu ku jawaabay maraykanka hadda ka hor dugsi ardaya ka buuxdaa niman burcaday qabsadeen kadibna madax furashay ka dhigeenoo haddii naloo soo galo waa laynaynaah yidhaahdeen ardada dabadeedna ninbaa wuxuu ku taliyey ardada iyo iyagaba hal gantaal ha lagu dhufto si aan ficilkaanu ugu soo noqon noqon maraykanka sidii baana la yeelay ficilkiina mar dambe kuma soo noqon maraykanka marka si aan mar dambe doorashada puntland iyo wakhtigeeda muran loo gelin madaxweynaha madfac ku dhuftuu yidhi war aniga abkowgay waxuu dhihi jiray talaxumo waxaa u fiican tii lagu geelay wiilbeelo sababtoo ah mar dambe loo noqon maayo ah, warboowatana waa la jirjidhay maaha warnamiyo aan reer mudugun liyaabay madawiinadii waqooyiga kuuriye koom jiim jaan galalaf jaamacadiisaa ku baheena warmadayo wiilkaa kuuriyada waqooyiga dhafoorada xiran garan mayside yaanu hal madfac kugu dhifan buda buda waryaa dhadhaha war ma haysiina madaxweynaha waqooyiga kuuriya wiil yaroo dhafoo raxiiranba ha ahaadee nin raga waayo wuxuuna heeyiri waa la jiraa heer falastiin wix allaalo waxay rabaanna waa siihaa mugga waxay sax ahaa laheen haddau heer falastiin hal xaboo gentaalhoo nugleyra sii lahay hal mar ha ku siiyaane war cabdillaw hawdaasaan ku soo xasuustaye wiil waalanoo qawaarijtu qarax ku soo rareen war waalidin ha ugafina jaahil qalbiga laga xadaydheh warwarka hayga dhexgelin ninkaas qaraxa sidoon inii sheegay ayaa wuxuu isku dayay maqaayad hadda ka hor ay qarxiyeen mar labaad inuu qarxiyo haye soo naqnaqatae manaq baa kuu daiyo la erey warbow filinka horean u daawanay mar uma baahnin miyaa lagu yidhi warwarka hanaga dhex gelinine asagoon u soo dhowaan ayaa inta laga shakiyaa la yidhi iscaddee kadibna marka markuu indhaha taagtaagay waa laga kala fogaaday kadibna ciidamadii amniga qorya ku qabtay kadibna waa iscaddeeyo haw ou yidhi hadda masiibadaas isaga ilaahay keligiis ku halaagay biragaaska daaray war kulli xaal wixii lagu soo raray cidna wax kuma noqon masiibadiina asagaa alla ku koobay wartibala ninkii rarta haanta weynu kala degaa la jiray kan oo asigaa wada furta miya wixii oo dhan warnimada khawaariijta fadhiyo lin waa arkeenoo waa is wada qarxinayaane shartooda allaha namootay war qofkaa taqaaniya kaadan aqoonba maanta waa in laga shakiyo sababtoo ah ninka xala qarxaba waxaa la yidhi xaafada waa ku soo noqnoqon jiro waa laga yaqiin war kalemaane waxaa la yidhi al-shabaab qiyaama ku dhacay loo qastiyayaa qarxii ay noo dhigi jireen quuta keligood siyaasigii u qoonduynaya quusa maantaba war kalemaane war mahay haysaane khawaarijta hirshabelle iyo galmudug ku go'doonsanayd war soo saareen waxayna yidhaahdeen ka baxa meesha waatan nala leeyahay hirshabeelle iyo galmudug yaan uga tagnaa ilaa dad xisaabtamayo wax ilaashanayaa ma joogee aryadhaha anigu xala waxaan arkay oon fiirsannay oday sheegay inuu sagaashan sano jiro oo weliba camoola oon xabad u jeedin mugi dagaalku dhaca waxaa leeyidhi ou yidhi yaan lugu dilina maha ka maado anna xabad uma jeedoo geed ahaan hirtiha ahow yidhi meel seexdana qajafti soo yeertaba in aniga laysoo raadsadoo laydili rabaan u qabaahow yidhi saas wuxuu jirkaas uga cabsaana aana qabiil in loo dila jawaaye wiilashiis dilaana waaha ilma adeerree adeer iyo abkoobow u yaha kuwau ka baqaayo hada dadka sidaas u dhaqmaa mugaad aragto waxa shabaab sheegay miyaan gartoor ahayn war cabdulow tubatuba ka darane dhuusamareeb oo ah caasimada gelmudug waa tii laba nin oo ganacsataa oo culimaa oon waxba galabsan lagu dilay meeshii la rabay in nimankii wax dilay goobta intay wax ku dileen iyagana lagu toogto lix kale oo shaqaalo ahoo xaafadahoodii u socdaa jidka loo galo la dhaawacaa la yidhi dadkii intaasoo dhibaataa loo geystana waxay dhaheen walaalayaalo ma ciil baxdeen mase weli waxbaa idiin dhiman haddaad ciil baxdeense caqli ma idiin haray haddii caqli idinku haray waxaad geysateen wax ka qabta war bislow falka dhacay ee jawaabtii ay ka bixiyeen ehelkii wax loo geystay waxaan ku soo xasuustay gabaygii saciid gacaney ee ahaa iska kay dilduul kalaa adiga iiga kaa darane allah u naxariistee sheekh xasan diirshe cadde oo ka mid aha labadii ninoo dhuusamareeb lagu dilay wiilkiisa oo soshal miidiyaha ka hadlay wuxuu yidhi aabbahay ninkii dilee maanta dhib qaba kaasaa khasaaray aabbahay dartiisna magaceena cidna dhibaato laguma geysan karo war horta kalamaanay dadka qaar waxay leeyihiin falka dhuusamareeb ka dhacay iyo imaanshaha macalin maxamuud maxaa isku beegay war dad kale waxay qabaan dagaalka khawaariijta lagu ciribtiri raba markii la abaabulo xay beeluhu isu dilaan aryaadhaha samigay cabdulla mugow waxaan ku wareerana wuxuu yidhi ow khawaarijtii laqaxshaya qabiilaadisku qaarihe khawaarijtii laqaxshaya qabiilaadisku qaarihe war kalemaanay war ma mahaysaana gobolka gedo fatahaado ka dhacay dadna waa ku dhintay dadna waa ku barakacay ilaa haddana soomaalida gurmad iyo dhaqdhaqaaq kama muuqdo degmooyinka gobolkana waxaa la sheegay qaar in maleysiya iskaga soo horjeedo qaarna gudoomiyaal ka soo hor jooga hadda shacabka cid fiirinaysa iyo cid u naxahaysaa ma jirto allaha badbaadiyaanuna leenahay war madawiinaagii tigtok abuurka bilaal bulshaawi mayka dhihi hatukor usiin gurmuday madaxweynuhu xil saaray arrimaha masiibooyinka xildhibaan cabdiraxmaan xamshakuur aawey war cabdiraxmaan xamshakuur abaaraha loo xil saaray roobabka looma xil saarin aryaha abaarta iyo roobabka wixii masiiba ka timaado waa isku mid waar wallo weynay hadda ka horna waannu nii sheegnaye webiyaashan intaynu igu fatahaan dadka dhammaynaya hadday idinka faa'iidaysanayn ma xaggayga u soo leexisaan warwaaqlo waqooyi webigaa diidaan maqli jiray markaan dhashay warwaaqlo waxaan maqli jiray webigay sitee iwalwaalaya xaggaygu wada wardalo markuu cabdiqays sidaa lahaa male webi baannu lahayne waxaad ka tagtay weydiiyo weydiiyo wad waa loo dhashee wax ka daran miyuu ii werinayaa anina wali kalaadleegi jiray webigii qaadayo taan weheshanaaye aryamadeeyo waxaad ka tagta markii uu lahaay iwado anigana iwado anigana eeyow ku qaadin haddaan ma joogtido waar wallaweynay waayey waabad iga darnaydeen warkalamaanay war ma haysaane eh? eh? wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fil wuxuu yidhi eh? bisha juuna sanadka soo socda waa iscarsilayaa miyuu yidhi bama meel kale u aqoonsaday waredhahay waa degdegtaane wuxuu yidhi wasiirku guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir dadweynaha soo dooranaya maalintaas kadibna qof dikireeto lagu soo magacaabay degmooyinka muqdisho ka talin maayo war doorashada fiqi uu qabanayo bisha juun xasan shiikh u codayn maayo miyuu yidhi war gobolka banaadir aan doorasho ka qabanaya taabida xilkiisa ku waaye fiqi maa tartiib socdocalaa kulli xaal dadku inay dagaalamaan dooraashadowga daawaroon dadku inay dagaalamaan isdooraashowga daawaroon war cabdula allaha kaa cafiye doorashada dagaalka shabaabaa ka muhiimsan warbow kalamaanay gobolka banaadira inay madaxu gaariya guddoonkooda doortaan muran yaa ka gelin kara oo bashiir dheerow degmada cabdicasiis hadda dikireetaad ku haysataae ma lagaa dooranayaa horta waaryaara walla weyne anugu maqanaha joogaanahay war doorasho abukoyda degmadu waa beri walah ii door dadka kareertadeen banaanku war dadka weydu miyaad basaas ku soo daldaali rabtaa warbaomaday puntland buu golaha deegaanka ku soo baxaye eh. hadda maxamar buu daaha hayaa hah afkawangalkagobadaafkawangalkagobada warbaow madowe gaba kaa qabato waar dee annagaa ka hor tagnay maday haddaan somalilan laga soo tarxiili lahayn eh. ee malaha golaha deegaanka ku soo bixi lahaa adiiba waalan lahayn adley walweelloy warya waar madoyow miyaadna aqoonsatay warwar mahaysiina dowladda shiinaa waxay noqotay eh. maraykankii oo kale sababtoo waa kii maraykanku odhan jiray waxaan u digaya dadka safaaradaha jooga dabeedaha ku nool haddana shiinuhu wuxuu yidhi waxaan ka baqahayaa safaaraddan kenya ku leelahay in shabaab weeraro xogtaana waa helaya inay damacsan yihiin marka waxaan hadda la yaabay shiinaha iyo shabaab xaggay ku dirireen war waa falantahay shabaab soo nafla dirir maaha shiinaha ma mamayd baa u malaysa waa dad noole war haddaad maqashaan nin yidhi shabaabaa wax weerari doona war aan la ogayn ma sheegin war dowladda shiinaha muslimiinta wiigar waxay ula dhaqmaan shabaab dadka uu xukuma sida uula dhaqmo iyoona safaariddii hoosaas lanulagaman diidan reed war kalamaanay war ma haysaane somalilan waxay sheegtay lixdan argagixisaa inay qabatay markii hore xaggee ka yimideen bowmaydii baa sheegtay naw waar kuwaas inay wax fashilayaan amba waa dareemayey warwaaqlowsu odigii dhihi jiray maahan sirdoonka somalilan indhaha shinnida u leeyahay war yuhuuddu waxay dhihi jireen sirdoonka israa'iil ee muusaad indhaha qur-aanyadu leeyahay laakiin inay baan tahay waxaa la ogaaday markii maalin cad israa'iil cir iyo dhulba inta looga soo daatay ay meel looga yimid aqoon waayeen warnamiyo abkay dawla dilow dadka nool maasuudaha dheega jiray walaagi dadka gobadu waayan adduunyo gobateenin leyna war kalmaana cilmibaaris la sameeye waxaa lagu ogaaday dowladda maraykanku bini aadan israa'iil keliya inuu aqoonsan tahayse xataa dadkeeda u aqoon war xuquuqda aadamahay reer galbeed ku doodaan inay ilaalay hayaan eh. hadda yaa weeye war reer falastiin waxay soo bandhigeen maalintii dagaalku bilowday eh. eeyo iyo mukulaalo ku dhintay duqaynta israa'iil eh. waxayna dhaheen reer galbeedku xuquuq aadan haddaysan ilaalinayn xataa midda xayawaanka ma ilaali waaye war kalmaali calaayi xal isku soo duubo jin dagaagay iyo al-shabaab waa jir kale jiriifkooda mooye islaam hadhu ma jiidaane taliskowjajabi kuwani waa jaalinkaarqaba bashiir bashiirow shabaab aa ku meeraysane daacishka boosaa intaasaa layrka ka debisay maadan arkayn oo waaqlow qoloba keeda ilaashane miya nimba meesha guban wuu garanaya kaali bilaayadun daashii shabaab laleeye unu shagaali keena war shaqaalo waa dhaafeen dadka qaarkiise isqarxiyeyaalay ka yihiin weliba waxay ku qarxaan waa hooyadood war madaxweyne lafta garen wuxuu yidhi shabaab waxaa uga xasiisan kuwa naga soo jeeda war waa runtii sababtoo aan ah in la soo diray waxba ma garto war meeshii laga keena maa lagu celiya marka warba taliya shubbataa laga diiday waayahe nimankan wixii laa maasha xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo waxaanu banahay danteenna wada jirkiyo bogtaan dawayn laha dawayn lahaa bogtaan dawayn lahaa nahay dadkii dadkii dhashii lahay dalkan dalka difaac iyo dagaal diyaar baanu nahay waxaanu duubanahay danteenna wada jirkiyo bogtaan dawayn lahaa dawayn lahaa bogtaan dawayn lahaa dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinta madilo anigu madilo walaalahay madilo dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinka ma dilo anigu ma dilo walaalahay ma dilo hubaysan badweyn iyo gantaalo luglayrana ka daran ka daran waan tiriraya deegaanada dhulkayga anun ku daafin calan cawaalo und badan dankiigsanayo oo gumaysi jooni mayo qabyaala dooramayo hubaysan gantaal nuglayraana ka daran ka daran oo waan dirirayaa deegaanada dhulkayga daabin calan xawaalo oon dulbaban dalbiigsanayo oo gumaysi dooninayo qabyaa la dooramayo dhibood la maagan yahay lamaagana dibood la maagan yahay doraad mid baan ahaa ahaa diroodan baan lahaalaha dhulaaniyo colaada baa laygu shiday dadayaa sabkii la duubsadiyo dibood lamaagan yahay lamaagana dibood lamaagan yahay deriskiyo adduunka intaanu dooxanaado madago anigu madago qarankanaga madago dariskiyo adduunka intaanu dooxanaado madago anigu madago qarankanaga madago waan dirnaxayn oo aan damaq lahayn ayaan la diriraya la dir oo waan diidanahay deegaanada dhulkayga aanun ku daabin calan cawaale oon dulbaban dhangiigsanaya oo oh, gumaysi dooni maayo qabyaala doora maayo kuwaan dirnaxayn ee aan damaq lahayn ayaan la diriraya la dirir waan diidanahay deegaanada dhulkaygaan uun ku daabin calan cawaalo oon dulbaban dankiigsamaya oo gumaysi dooni mayo qabyaala dooramayo